alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbihi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtna wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma <clears throat> qala اlmusنifu raximah اllahu taعaalى fasl fi اlkhulci khulcii buu ku saabsan yahay khulcuna min alkhalci wa huwa الnazc waxaa laga keenay siibitaan wax laiska siibo waxaana loogu magac daray labadii qof ee isqabtay gabadhii iyo ninkii ay wada joogeen ayaa midkood midka kale ka baxaya ka siibanaya mid walba midka kale uu ka siibanaya meeshaa libaaskii iyo dharkii hunna libaasun lakum layihi wa antum libaasun lahuna ayaa meeshaasi ka baxay <coughs> waa caqdi waa firaaq iyo kala tag xagga gabadha ka yimid dalaaqii aan soo maray ninkaa wax furayay hal dalqad buu ku furay laba ku furay saddex buu ku furay ku hayn hadda gabadhii baa ninkii intay la noolaan weyday ama kahotay yaa waxay leedahay xaqaygii ama herkaygii baan ka tanaasulay ifur ama herkaygii baan dalqadaydii ku gadanayaae ifur bay leedahay marka xagga haweenka ama xagga gabadhu ka imaadaa khuluucu khilaaf labada qof udhexeeya ama naceeb ninka ay nacday yaa waxay marka ku furanaysaa wixii la siiyey oo meheraha ay ku furanaysaa waxaa imaan doonta anwaac kaleo min anwaac alfiraaqa fasakha kamida waxyaa lagu kala tago fasakha waa nooc firaaqi asagana kamida wey lagu kala tago <clears throat> aslkiisana waxaa weeyaan qowluhu tacaalى fain khiftum anlaa yuqiima xuduud اllahi falaa junaxa calayhima fima اftadad bihi markii lasoo sheegay o layihi meherka iyo gabadha waxaad siiseen haka qaadanina ilaa an yakhaafa xuduud allahi baa layihi ilaa fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allahi haddaad ka baqdaan ama labadii isqabtay ay ka baqaan inay xuduuda ilaahay iyo xaqii iyo waajibaadkii isku lahaayeen ay gudan waayaan waxba markaasi dembi ma aha inay wax isku furtaan o gabadha wax isku furato xadiidkii saxiixa nabiga alayh الsalaatu wasalaam <clears throat> gabadhii la dhihi jiray umu xabiiba binti sahl oo nin saxaabi o radi allahu canhu qiimo badan baa qabay thaabit ibnu qays ibnu shimaas la dhihi jiray khadiib ansaar markii dambe khadiib rasuuli lahi buu noqday alayh الsalaatu wasalaam nin khadiib oo mufawaha oo isagoo oo irtijaali a korka wax ka akriyu ahaa oo faseexadiisa iyo balaaqadiisa loo diyaariyo wufuudda markay imaadaan iyo ummadaha kale dadka kale ee muslimiinta ahayn markay imaadaan yuu la xaaskiisii baa nabiga utimid alayhi salaatu wasalaam am salaada subax ba u baxayo iridka kaadkiisa isagoo iyadoo taagan buu arkay maxaa dhacay hadduu ku yiri waxay ku tiri laa ana walaa thaabit ibnu qays bay tiri aniga thaabit ibnu qays wada noolaan mayno riwaayo kale waxay raacisay waxaan ka baqayaa alkufra gaalnimaa ma ka baqayaa bay tiri kufru lcashiir ninka asagaa ah, inaan xaqiisa aan oofin waayo naceebkaan u qaba darteed aan nicmadii iyo wanaagga ii galay aan qaryaan ka baqayaa bay tiri marka w kasoo iga soo booday la dhihi jiri iga soo booday lama dhaho ah, wax xumaana waxay tiri laa aciibuhu bidiini walaa khuluq wax diin iyo akhlaaq ku ceebeynaya ma jiray tiri laakiin waa intaa ka badan lama noolaan kara yidri marka xagga suurada waxbay sheegaan radi allahu canhu wa ardaa keligeedna maayana mid kalena sidaas yeeshay ilaa saddex bay gaarsinayaan khulacaas waa qabsatay radia allahu canhu markaasuu nabigu wuxuu ku yiri gabadhi hadalkaasay leedahay dee maxaa talaa iska sii daa bu yiri khulac ku sii daa aqbil ilxadiiqa wa aliqha buu ku yiri beertii aad siisay intaad ka qaadato oo meherkaaha hal dalqadna ku fur bu yiri nabiga sala allah alay wasalam marka farqiga udhexeeya khulaca iyo dalaaqa waxaa weeye gabadha haddii la khulco wax rajciyaa laguma laha rajactu ma dhihi kartid hal dalqad baan ku khulcay haddii aad tiraahdo rajactu ma dhihi kartid gabadha ayadaa meeshaasi ku tagtay baa wey laakin waxaa kuu banaan nikaax cusub hadha markay ciddada ka baxdo inaad guursatood nikaax cusub haddaad heshiisaan aad ku guursato ayaad leedahay nikaaxa cusub marka ma dalaaq oo kalaa khulaca loo ictibaari oo dalaqaadkiibuu nusqaamiyey mise fasq weyaanoo nikax jadiida weyaanoo saddexda dalqoodba usoo noqoni khilaafu bayn alculamaa sida raajixana waxaa weyan ka alaaqi hadduu hal dalqad uu ku khulcay hadhow hadduu nikaax cusub ku meersado laba dalqadoodba usoo noqonaysa laba dalqoodba usoo noqonaysa laakiin intay ciddada ku jirto rajactu ma dhihi karo masu ceshan karo awoodda maba lahaba gabadha dhaqaalay isku furatay xooggii awoodda xaggeedii buu maray hadda masoo ceshan karo <clears throat> yasixu waxaa asaxaya alkhulcu baa asaxaya khulucaas gabadhu inay ninkeedii ku faaruqdo biciwadin maaliyin xoolo miman bayna ka asixi in loola khulactamo yasixu dalaaquhu qofkii furiinkiisa uu asaxayay ee baaliqahaa ee caaqilkahaa ee mukhtaarkahaa in soo maray qof baaliqaho caaqilo mukhtaarah wax furaye kiibaa haddana khulac ka dhacaya wayukrahu waa la nacaa khulucu karaahiyo wey reer baa meesha ku murmuraaye sida dalaaqiiba uu karaahiya u ahaa xaajo la-aan iyo sabab la-aan ayuu isaguna laga fiican yahay ilaa fii xaalayn laba xaaladood mooyeene oo una karaahiye ahayn axaduhumaa labada xaalo midood an yakhaafaa inay baqaan khilaafkoodaa batay waa isnaceen waa iskohdeen gabadhii baa ninkii ka ninkii inuu furo waa diiday waxay ka baqdeen marka inay xuduuddii ilaahay oofin waayaan oo ilaalin waayaan wlaa yaxilu lakum an taakuduu mima ataytumuhuna shay ilaa an yakhaafaa anlaa yuqiima xuduud allahi marka uma banaana halkaa xaalad laki haday imaato ama xaalada soo socota labada xaaladood laa yaxiludii marka waa banaan tahay bay noqonaysaa aw axaduhumaa midkood baa cabsaday anlaa yuqiimaa inaynan hagaajinin oo u istaagin inay toosinin xuduud allahi ilahay xuduudiisa oo labadan qof xuduud bay leeyihiin mucaasharadii iyo xuquuqdii inay gudan waayaan bay ka baqeen ama midood baa ka baqay maadaama intay daa'im yihiin bay baqaayaan cala zawjiya intay xukunka zawjiyada ku hoos jiraan ee isqabaan inay xuduudda oofin waayaan o sidii la rabay oga soo bixi waayaan bay ka baqday gabadhii amase ka baqay wathani kaa way banaan tahay marka khuluc uu banaan yahay in lagu kala badbaado wathani xaaladda labaad ee una karaahiye aheen khulucu an yaxlifa waa inuu dhaarta ninkii bialaaqi thalaathi saddex dalqadood buu ku dhaartay dhaarashada man waa wey wa waa tacliiq hadda waa shardi wuxuu ku shardiyey inuu gabadha furaayo saddex dalqadooda ku furaayo calaa tarki ficli shayin shay samayntiis ka tegidiisuna ku xidhay wuxuu yidhi shaygaa asagaa inaan ka tegi iyo saddexda iga furanta oona sameyneyni haddaaban sameeyana maana haddaan sameyn waayo ama haddaan sameeyo tarkigi hadda wey ficlina waa lamid haddaan sameeyo way iga iyo haddaan sameyn waayo way iga labadaba isku mid wey an yaxrifa waa inuu dhaartay bialaaqi halaaث calaa tarki ficli shayin shay samayntii inuu ka tegi buu ku dhaartay yani u leeyahay waad furan tahay baad loola jeeda dalaaq dhaarta waan furan tahay saddex baad ku furan tahay waxaa shaygaas kada kadaa haddaan sameeyo guriga haddaan galo saddex baad iga furan tahay buu ku dhaartay uma yaxtaaju wuxuu u baahday ilaa ficlihi wixii uu yihi ma samaynayo haddaan sameeyana waa iga furan tahay inuu sameeyo u baahdayba xaajaa imaatay hadduu sameeyana maxaa dhalani saddex dalqadood bay gabadhi kaa furmaysaa oo isagaa ku xidhay markaasuu xeeladaysan xeelad buu isticmaali marka min alxiyal qaar baa iska banaan qaarna hadda ma banaana kan oo kale marka wuu banaynaya wuxuu leeya fa gabadhiibu wuxuu samaynayaa sayna oga furmin oo hadduu saddex ku furo baa-inay noqon baynuuna kubraa xataa tankixa zawjan hayrahu bay noqon kaa kale ma kuu furi doonaa maxaa war looma hayo gabadhi saa ka tagta lagaaba markaa si kale oo labadooda ka dhexaysa oo nin kale un meesha soo gelaynin <clears throat> ay ku heshiinayaan aan heshiino oon khulac ku kala tagno ciddana markaad ka baxdana aan dib kuu meersado haddaan ku meersadayna laba dalqodood baan kugu qabaa gelitaanka aan meeshii aan irima gelaayo aan galay iyo ficilkii aan irima samaynayo samayntaduna baab cusub weeyaanoo arrintu way isbedeshay intaad furan tahay baan sii geli ama haddii aan kusoo ceshado waxaan ka hadlayay guurkii horu ahaay guur cusub baa yimid marka war cusub baa yimidoo gelitaanka dhibaato ma leh somaart <clears throat> fa yukhaalicuhaa waa khulcaya uma yatazawajuha dib buu u guursan marka gabadhi ila waxaa niri markii gabadha uu khulco ciddadi ba ka baxda u guursan karaa uma yafcalu wuxuu samayn karaa almaxluufu calayhi wixii laga dhaartay inuuna samaynaynin ayuu samayn marka fainahu laa yaqacu calayhi ma dhacaayo aalaaq laa yaqacu calayhi ma dhacaayo dalaaqa asagaa dalaaq thalath dalaaqii saddexdaa ee uu yidhi haddaan gurigaa galo waa iga furan tahay ma dhacaayo hadda ka furmi mayso lima takhalala min alkhulci walfiraaqi furitaan iyo kala tagbaba baba kala dhex maray kala dhex galay kamaa sabaqa sidoo hormartay fi dalaaqi kugu soo hormartay wain kaana zawju safiihan hadduu yahay ninku mid safiihahoo xoolaha ku ciyaaro oo xajri intii lagu sameeyey xoolaha laga reebay ayuuba noqdayba kiibaa marka khuluc islaantiisi la galay oo yihi xoolo keen waan ku furiye saxa waa saxayaa khulcu khulciisa waa saxayaa xoolihii waa laga xadnimay xoolaha hadda gabadha ay kusoo celisay yaa iska leh oo yaa la siini tiibuu ka hadlay wuxuu yadfacu lciwada ciwadka ay gabadha isku furatayna wuxuu farta ka gelin ilaa weliyi weligiisa xoolihiisa gacanta ku hayay asaga waa maxjuure asaga maxjuur weeyaan waa safiih xoolihii marka uu gabadhi ku furto oo intuu ku furo gabadhii ay xoolo ka qaado xoolihii xoolihii kale kusoo daraya ee laga hayay waa la maarinaya hoolihiisa gacanta la waayey <clears throat> walaa yasixu ma asaxayo khulcu <clears throat> safiyati ama khulcu safihatin safihad ayaduna mubadira ah xoolaha ku ciyaarto beeldaraysa oo la xajriy oo la sharay khuluceedu ayaduna ma asaxayo ila hadday wax khulacdo gabadha hadda xoola laga rabaa ninka xoolaa la siinaya safiiha ah xoolihiin baa waxaa lagu celinayey awliyaauha awliyaauhu ayaa la siinayay laakiin gabadhii hadda ayadaa xoola inay baxisda laga rabaa waana safihad maxjuura ah taa maba asaxa ayaba xoolaheed bixin xoolahaadi waaba gacanta lagaa hayahay walaa yasixu asixi maayo khulucu safihati tii safiihadday ahayd khuluceedii walaysa lilweliyi weligana ooma banaana an yukhaalica imra'ata ifli wiilkiisii yaraa ee uu mas-uulka ka ahaa gabadha u guuriyey xaaskiisii inuu khuluc ku furo oo yihahdo gabadh yahay xoolahan qaado ama xoolana sii inuu yihahdo aan ku furaynaay an yukhaalica imra'ata ifli ifligii yaraa siduna maarata wa furniinkiisa u soconi karin iyo khuluciisana asagana waxba uga soconaynin aabahana wakiil kama noqon kara baabka asaga ee nikaaxa an yukhaalica imraata ifl agga firaaqa yuuna mas-uul ka noqon karin walaa an yukhaalica iflata weligii baa laga hadlaya inuu khulco aiflata gabadhii uu mas-uulka ka ahaa bimaaliha ah xoolaheeda u yihahdo gabadhaydi ku mehersaneed xoolahana ku siinay ifur inuu yihahdo asagana awooddaa ma laha gabadha ayadaas rabamaankeeda inuu kasoo wareego oy tiraahdo anig waxaan rabaa inaan isqulco taasna waa inay baaliqad caaqilad rashiida ay tahay ifla yaroo sakiira iyo safiihad iyo majnuunad midnaba ba khulac kama suuroobayo weligeedina farah lama geli karo wayasixu waxaa asaxaya khuluci bimaalilweliyi weliga maalkiisa ku asixi karaa waa taas marka ti horu kasoo istinoonayaayo gabadhii difladeeda yareed xoolaheeda laguma khulci karo oo laguma tasarufi karo maslaxadeeda iyo wixi dan ugu jirta iyo hadhow ayadaa ka maareysan karta laakiin weligii waa ka bixin karaa weligii waa ka bixin kara kara xoolahaygan hoo gabadhiina iska sii daa waa dhihi karaa ama xoolaheeda ayada kuma khulci karo wayasixu waa saxaya bilafdi alaaqi khulucii marka ereyada loo isticmaalo lafdu alaaqna waa loo isticmaali kara lafdu khulucna waa loo isticmaali kara labadaba sariix bu ku yahay laakiin maal baa meesha lagu sheegay alaaq keliga maaha wayasixu waa saxaya khulucu bilafdi alaaqi furitaan lafdigeed wa lafdulkhuluci iyo khuluc lafdigiis waa ka mithaalkiia mithlu anti taaliqun buu yidhi muxuu raaciyey calaa alfin kun kun baad ku furanta marka meesha waxaad arkaysa inuu khulcu yahay dalaaq caadiga unan ahayn kun haddaad isiisaad furan tahay wey aw khaalactuki waanku khulcay calaa alfin kun inaad isiiso ayaan kugu khulcay on kugu faaraqay oo kaaga siibtay fain qaanad hadday tiraa iyaduna qabiltu waan aqbalay baanat gabadha ayadaa iyo ninkii kala fogaad kala furme way furantay walazimha waxaa ku waajibaya iyaduna haddii qabiltu tiri alalfu kunkii lagu furay inay keento iyadaa bixinaysa wakada waxaa lamid ah in qaala zawju hadduuba zawjkii yidhaahdo in acdaytanii alfan kun haddaad isiiso fa anti daaliqu waad furan tahay fa acdadhu ay u dhiibto kunkii baana way furmaysaa baa'inayna noqon maaha rajciya rajciya maahee waa baa'ina laakiin baa'inadaasi waa iska baa'ina ina suqra oo kale naag hal lagu furay ama laba lagu furay ciddada ka baxday oo kale noqonaysaayo markii ciddada ale ka baxda kadib waa la soo ceshan karaa sida markaa midda hal lagu furaaba laba lagu furay nikax jadiida taasay lamid tahay <clears throat> wakadalika waxaa lamida ah sidaas idaa qaala hadday tirahdo daliqni ayagaa codsateen waxay tiri fur calaa alfin kun inaan ku siiyo igu fur faqaala wuxuu yihi anti taaliqun waa furanta baanad way furmi walazimaha alfu kunkiina waa ku laazimaya gabadh inay bixiso wamaa jaaza wixii banaanaada an yakuuna sadaaqan wixii inuu sadaaq iyo meher noqdo banaan jaaza an yakuuna ciwadan inuu ciwad fi lkhulci u noqdona waa banaan yahay wixii xoolaa laga wadan oo maal ah oo gabadhu ay bixin karto falo qaarkood waa yani waxaa laisku hayaa meherkii ma laga badin karaa o bacd riwaayaat thaabit ibnu qays ba waa soo aroray inay tiri waziidu waan u ziyaadinaya xadiiqadiisi mehe ziyaadaan lagu dari oo nabigu yihi ama ziyaadatu falaa ziyaadada mahe lama aqbalaye intii un bixi culamada qaarkoodna waa qabaan inay maadaama wixii uu yahay ciwad nikaaxeedii iyo caqdigeedii ay ku bedelanayso waxay ka badanna waa kufri karta waa ku heshiin karaan nacam aayadda qur-aankeed inay isfurtaan ayay tiri walaa junaax aleyhima naam fima ftadad bihi waxa isku furato falow khaalaca bimajhuulin hadduu ku khulco gabadhii bimajhuulin waxaaman la ogeyn oo jaahil laga yahay la garanayn xoolo oo aan cayntoodii iyo sifadoodii midnaba la sheegin oo majhuula haddaad xooladi siiso iska yiri maalan aw gayri mutamawalin waxaan la maalaysan karin oo in lagu isticmaalo xoolo laga dhigtaba aan banaanayn xaaraannimadiis darteed ka khamri sida khamradii oo kale khamra ayaan kugu qulcay way tiri baanad gabadhi way furmi bimeerilmithil bayse ku furmi way furmaysaa gabadhii khuluc waa dhacay laakiin wixii la yidhi hala bixiyo khamradaha ama majhuulkaha la bixin mahaye meherumithli gabadha w meherka gabdhaha ayada lamidka ah wixii meher looga dhigay bay isku furanaysaa wa bilafdi اlkhulci lafdi khulci hadduu isticmaalo طalaaqun sariixun wey iska dhaaf lafd dalaaq hadduu isticmaale hadduu lafdu khulci isticmaalo khaalatu khaalaqtu khaalactu eh, ah, ah, tiki uu yidhaahdo ama ayada ay tiraahdo maaragtay waan isqulcay ay tiraahdo lafd alkhulci waa dalaaq sariixa dalaaqa sariixa ah ee waxba aan niya u waxba aan niyad u wey haddana dalaaq sariixa weeyaan oo caqdigii iyo dala ninkii wuxuu yaalihuu naagta ku mulkinayey naqsi baa gaaraya naqsi baa gaari oo hal hadduu kulcay laba dalqadood baa usoo haraysaa saddexdiiba hadhow hadduu soo ceshado ama inuu gursado u rabo saddexdii kuma qabo saddexdii kuma qabo ee labu ku qabaa faslun man shaka qofkii shakiyaa hal dallaqa inuu furay islaantii am laa inuu furin buu ka shakiyey lam tuallaq ma furmayso shaki baa galay wuxuu yidhi islaantii miyaad furta daa'imankaad murmaysay hadlaysi caraysneed lagu qaqabanayey mise maada furin hadallo badan buu ku hadlay waaba shakiyeyba markaa ma furmayso laamtadal ma furmayso shakigaa sidiisuba shay yaqiin ku sugnaaday shaki kuma kor noqdo alyaqiinu laa yazuulu bishakidi nabig qaacidadii wey qaacidada caamkeed inama alacmaalu biniyaad walwaracu sida laakiin fiican ee axwadka ahee waracnimada ay ku jirto iyo taxadarka iyo xagga dayaan ahaanta waxaa wanaagsan hadduuba shakiyey an yuraajaca inuu soo ceshado islaanta inaad furtay buu ka shakiyey inuu furo ka shakiyey rajactuki iska dheh waxba kaama kaama dhumaaye waa kusoo ceshaday dheh ina waxaa dhici karta ay furi inuu ku dhawaaqa intuu xun u gaban lahaayeen oo asagoo furay uu u malayn lahaa uu isdhihi lahaa alyaqiin la yaziidu raajacdaas ka dhaho waa kusoo ceshaday wain shaka hadduu shakiya hal dalaqa dalqatan hal dalqada miyuu ku furay aw akthara ka badan miyuu ku furay uu isku qabtay ma hal ku furtay ma labaad ku furtay ma saddexaad ku furtay waqaca alaqalu tirada yar tirada yar baa dhacay tirada yar baa ilan yaqiin oo u hubaay laba iyo saddex buu ku shakiyey labada waa yaqiin hal iyo labuu ku shakiyey halka waa yaqiin marka tirada yar baa yaqiin oo la qaadan waman طalaqa halaathan saddex qofkii ku furaa fii maradi mowtihi jiradiisii uu xanuunsanaaye geerida uu u dhimanayey u dhiman doono maradulmowtkahaaye uuna ka baakicin ayuu asagoo xanuunsan naagtiisi saddexdii ku furay lam tarihu lmuطalaqa midaa muطalaqadee la furay ma dhexlaysa ninka ayada leannahu calaaqadii way go-dayoo calaaqa zawjiya sabab irhiga wuxuu ahaa zawjiyada iyo calaaqatu nikax buu ahaaye tii way go-day naagta waa baayino saddex baa lagu furay kol hadday baayino noqotayna waxba ma dhexlayso rajciyada iyo midaas halka lagu furay ayaa dhexlaysa oo xukmu zawja bay noqonaysaa laakiin haddii saddexdooda ku furo way kala tageen oo calaaqadii xarigi waa go-ay mana dhexlayso waa qowlka jadiidka shaaficiyada qowlka qadiimka wuxuu leeyahy tariihuhu way dhexlaysaa way dhexli isagaana maarata qawaacidda shareecada iyo maqaasidu shareeca kaas qowlka qadiimka ahana asiibsan oo saxa wey leanna ninka naagta islaanta furay isagoo xanuunsan haddii ayada codsato xaggeeda ay ka codsato waa gaar laakiin hadduu furo shaki baa meeshaa soo galay isticjaal inuu ku jiro man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi inuu gabadha dhaxaalka u rabo ayaa meeshaa shaki weyn baa ku jira saas darteed gabadha ayada meerkii waxaa ujeeda dhaxalkii way leedahay faslun wuxuu ku saabsan yahay fi rajca rajcadii buu ku saabsan yahay islaantii la furay in lasoo ceshan karo marka lasoo ceshan karana kuma jirto midii khulac ogow ti hadda khulaceed uu sheegi doonaa kuma jirto haddii naagta gabadha la furo hal ama laba lagu furo khulacna uunan ahayn dalaaqaana dalaaq baagin oo dalqadii u dambeysa lagu furay uunan ahayn mid oo gabadha la furay qabla dukhuulna aynan ahayn markaasuu ninku rajciye leeyahay idaa dalaqa alxuru dalqatan qofkii xortaha markuu gabadhii furo hal dalqado ku furay dalqa waaxida aw dalqatayna laba dalqadood buu ku furay ila saddex buu ninka xorka lahaa aw ilcabdu addoonkiibaa furay dalqatan hal dalqad buu ku furay bacda dukhuuli markuu u galmooday kadib waa shardi bilaa ciwadin ciwad ay gabadhu bixisayna uma kala tegin oo khuluca waa shardi labaad falahu waxau leeyahay haddii gabadhii uu bacda dukhuulna uu u galmooday ciwadna uusan jirin lahu wuxuu leeyahay an tanqadiya lahu wuxuu leeyahay qabla an tanqadiya alciddatu intaynan ciddadii gabadha ka bixin an yuraajica inuu soo ceshaduu leeyahay sawaan waxaa isku midoo jina ah. radiyad raalli ku noqotayaa soo ceshashada am laa am ayana ku noqonin waa soo ceshan karaa kolba haddii khulacan ounan ahayn oo gabadh isfuratay oo awoodda xaggeeda ay martay aynan ahayn dukuulla uu dhacay oo qabla dukuul aynan ahayn labadaa hadday jirto waxaad ku daraysaa dalqadii u dambaysayna aynan ahayn ku dar dalqadii u dambaysana aynan ahayn dalqadii u dambaysa gabadha lagu furo ma wax rujciya la yihahda jirta waa maya xataa tankixa zawjan hayrahu bay mashiya taalla waa soo ceshan karaa lakin soo ceshigaas wuxuu kuleeyahay rab ridaheeda waxba lama shardiyo ayadoo diidana maya maya leh ayaa waa ku soo ceshay intaa tiraahday markiib waxay noqonaysaa oo isku wareejinaysaa xaaskaadi inay tahay xaaskaadi inay tahay oo wixii xaas kugu banaanaya kugu banaananaya liqowlihi tacaala wabucuulatuhuna axaqu biraddihina fi dalik gabadhi oo waxaa waxaad arkaysaa gabadh intii lagu furay dee naloo kala ergeenaayo oo gabadhii noo soo celiya iyo gabadhi waan soo ceshanaynaa iyo soo celin mayna iyo dood maalmo dhan lagu dhuminayo yaad wixii khilaaf hala xaliyo haloo kaba tuurto maslaxa iyo sameyn hala kala qaatee laakiin xukunkii ninka carabkiisa ku xidhan yihi halkaas oo fadhiyo maqraati ma ka tihiin ma maqashaan haa weliba shardi maaha waa arki doonaaye gabadheeda waan soo ceshaday markaasaa waxaa loo tegay gabadha reerkoodii gabadha ayadaheeda ninka uu furay wuu soo ceshaday xaaskiisii wey wixii uu markaasi eh, subxaantir u baahan oo khilaafkii in la xaliyo u baahan maslada kale wey masle ka baxsan wey laba qof oo isqabto marka khilaafkooda la xalinayo ayuu noqon soo maarti marka awood ba ilahi siiyey subxaana wa tacaala wabacuulatuhuna axaqu isagaa uga xaqnimo badan gabadha hadalkeeda iyo xaqeeda iyo sheegashadeeda biraddiina fi dalik manaha macnaheedu inuu iska soo ceshanayo ku ciyaarayo celceliskaas noocaas lama ogolo madara hadday ta laa darar walaa diraar weeyaan lama ogolo ayib an yuraajica sawa radiyad am la walahu an yualiqahaa waxaa u banaan inuuba furaba iyadoo rajciye oo hal uu ku furay inuu halkaa ka dabageeyo hal kale ka dabageeyaba way maata axaduma midkood hadduu dhinto waxay rajciyo tahay oo ciddada ay ku jirto yaa midkood dhintay warifahu laakharu kii kale waa dhexlaya ila waa qof xukmu zawja oo kale qismadii iyo ugalmadii wixii unbaa meesha ku jirine wixii kale gurigii noloshii masruufkii dhaxalkii wixii dhan waa wada laakin laa yaxilu waطuhaa ooma banaano inuu lahu asaga waطuhaa inuu jimaaco gabadhi una soo ceshaninba inuu un gurigiis ku tuuro maaha a oo u jimaaco qaar culamada kamida waa qabaan in jimaacaaba soo ceshi uu noqonayo hadduu kaga bilaababa walanadaru ilayhaa fiirada uu fiirinayana ma banaana ila waa janabi bay ka noqotee markaa wa iska xijaabi wala istimtaac qaar qabaa jira inay isfiirin karo lidaalika haweeneyda haweeneyda rajciyada ah markii laga hadlay baab lixdaad midda mutawafa laga dhintay iyo midda baa-inada labadaasi way ixdaad bay qaadanayaan mutawafa de qur-aanka sunadaba sheegtay xadiiska nabiga aley isalatu wasalaam inay ka fogaato waxyaalahaas midda baa-inada u dambaysa lagu furay iyaduna sidoo kale ayay leeyihin waa wanaagsan tahay amaa rajciyadu inay isqurxiso iscilaamisaba fiicanba lacala allaha yuxdithu bacda dalika amran in waxaa laga yaaba qofki waa ina dhacdaa ninka markuu islaanta fuuro oo furiinka uu dhaco kow markaa maxaasinteedi iyo wanaageeda usoo muuqani markaa uma muuqan way ficneed saasay ku ficnaan jirtay saasay aheed saasay aheed marka xoogow in markaa wax allaal wixii soo soo jiidad keenaaya ee gurigii inuu soo noqdo keenayana waa la soo dhaweynayaa nacam wala listimtaacu bihaa inuu ku istimtaacana ma banaana qabla almuraajaca hade iyadoo isagoon soo ceshanaynin gabadhii inuu iskaga istimtaaco ama u galmoodo taatay sax ma aha waa furan tahay laakiin hadduu biniyati lmuraajaca waa soo ceshaday uu leeyahy taa way midda laga hadlayo wain kaana alaaqu qabla duuul hadduu furaynku yahay intuun gabadhiba u galmoonin aw amase bacdahu bacda dukuuli waa u galmoodaye biciwadin bay gabadhu isku furatay xoole isku furatay falaa rajcata laba xaalu kuu sheegay maxay tahay xaaladda koobaad dalaqahaa qabla dukuul intuuna u galmoonin ta maxaa waaye bacda dukuul ba haata hadee rabtee biciwadin wey ta saddexaadna maxay tahay falaa rajcata alale in baa-ina haddii saddexdii ba ku furay di ati udambeysa ku furay cinda shaafici saddexdi hal msraaciya ama tii u dambeysa walaa tasixu rajcatu rajcadu ma ansaxayso ilaa bilafdi lafdi mooyaane faqad oo keliya waa inuu ku dhawaaqo sidaan isaga ku tageen shaaficiyada jimaac iyo ugalmo iyo ficil iyo ma aha waa inuu carabka kaga dhawaaqo fayaquul u yidhaahdo raajactuhaa waan soo ceshaday aw amsaktuhaa waan haystay gabadhaydi inuu yihahdo imsaak aw radadtuhaa buu yiri lafdu radda wuu isticmaali karaa ila wabaculatuhuna xaqu axaqu biradihina waa ku ilahy ilahi subxana wa tacaala waa soo ceshaday ah, amsaktuhaa waan soo ceshaday waa dhihi karaa amsik calayka zawjaka ayuu kasoo qaadanaya iyo raajactuhaa waan soo ceshaday falyuraajicahaa murhu falyuraajicaha abu cabdillah bin cumar markuu islaantiisa ayagoo xayl qabta uu furay cumar buu farin oo u faray wuxuu yidhi murhu waxaad amartaa cumarow falyuraajicaha soo ceshado marka alfaadaas wey alfaadda wax lagu soo ceshado af soomaali iyo afqooyin kale iyo hadduu ku dhahana iyaduna sax wey waa soo ceshaday isku yirahdo oo nin aan garanaynin rajactu aan garanaynin inaan lagu dhibo ma aha lagu kadeedo walaa yushtaradu lishhaadu makhraati gelintu shardi maaha inuu dad iskugu yeero dho hebel makhraati ka noqo shardi maaha lakin way fiican tahay in la makhraati geliyo way iska banaan tahay waa cuquudii bay kamid tahay waashidu idaa tabaayactum oo kale iyo waa iska sunahaan wey sida beec oo kale ee waajib ma aha walaa yushtarau lishhaadu waidaa raajacahaa gabadhii hadduu soo ceshado uu furay caadad ileyh waa usoo laabanaysaa bimaa baqiya bay la soo laaban intii u hadhay min cadadi alaaqi alaaqa tiradiis intii u hadhay laaban hal ku furay sooma meeqaa usoo hadhay labo labuu ku furay meeqaa usoo hadhay hal hal buu had usoo hadhay hadduu mar kala furo waa ka tagtay baarina wey ama idaa alaqa waxaa lamida ah iyaduna hadduu intuu furay oo hal ku furay ama laba ku furay ciddadii ay ka baxday oo baa-inan suqraan noqotay dib uu usoo nikaaxsada iyaduna intii u hadhayn ku qabi jamhuur ahlcilm bal ijmac bay soo xumaarayeen qaarkood ayay ka cabireen ama dalaaq jadiid la dhihi ah, waxaa ujeedaa nikax jadiid oo kale oo saddexdii uswada noqon mayso ama idaa alaqa alxiru qofkii xortaa hadduu furo islaantiisii halaata saddex buu ku furay aw ilcabdu adoonkii baa furay dalqatayna labun buu lahaaye labadiibuu ku furay xarumad caleyhi waa ka xaaraan yani baa-ina kubra baa la yihahdaa aleyhi korkiisa xataa tankixa zawjan hayra ilaa ay nin kale ka guursato aayadii baa saa ahayd falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan hayra ilaa nin kale ka guursato nikaaxan weliba guur saxiixan saxiixa nikaax faasidi iyo mid shubhaih iyo mid baaili iyo waxaasoo dhan naagti ninka hore uma noqon karto waa inuu ninkan dambe nikaax saxiixa shuruudiisa oofsaday mawaanicdoo dhan la waayey waa inuu ka guursado nikaax keliya caqdi kuma file wayadawa waa inuu waiyo jimaaco fi lfarji weliba ka jimac buu kuleyahy farjigii ayb markaasi deena tii hore kii hore ku noqon kartaa xadiidkii rifaaca islaantii eh, rifaaca u furay uu an tarjici ilaa rifaaca la xata taduuqii cusaylata wayuduq cusaylatki ilahu kaa dhadhamiyo dhadhamaduna waxaa weeyaan waa kan wuxuu le waadnaahu tagyiibu lxashafati xashafada inuu ku tagsiiyo wey ah, xashafada dakerka intiisa hore ayaa xashafa la yidhaahdaa waxaan kale ee eh, xubinta inteeda kalea ah, waa musaacado iyo hawshan kale carabka o kale dhadhan kale waa xashafada wey waka wa adnaahu takyiibu xashafati xashafada tagsiinteeda ayaa ugu yar oo la dhihi karaa haweeneydii khalaas ninkii bay u galmootay kii hore way ku noqon kartaa markaas xataa tankixa zawjan taas xata tujaamic baa lagu fasiray bishardi intishaari dakari buu sii raaciyey ah, shardi laakin uu dakarkii uu intishaaro oo uu yahay mid nool uu yahay wey nool waa inuu yahay wax iska jiif unan alilaahu xaraam iiluhu waa xaraam yuu ka bilaabay xukunkiiba wariday inuu ninku uu haweeneydiisu iileeyo iiluhuna waxaa weye waa inuu ka dhaarto xalfu zawji cala imtinaaci min wati zawjatihi zawjadiisi inuuna jimaacaynin buu ka dhaartay luq ahaan mutlaqan way noqon laakiin sharca markii iilo laga hadlaayo afar bilood wixii ka badan wey afar bilood wixii ka badan waxay afar bilood ka yar ilaha sharciga ahe ninka lasoo istaajin kare gabadhu maxkamad ay tegi karto ma aha laakiin afar bilood maalintay u dhamaato ayay xor waxay u tahay inay codsato in ninkii ama u imaado oo gurigii u yimaado ama u furo markaas xor u tahay liladiina yuuluuna min nisaim tarabusu arbacati ashhur afar bilood wey ah fainfahu fain allaha afuur in cazamu alaqa baa layidhi hadduu soo noqdona de wixii dembi buu galay gabadhii buu xanibay dhibaato u geeyey iidaa wey ila waa lole waa xaaraan gabadhii buu dhibay oo xaqeedii buu ka seejiyey marka hadduu soo laabto se ilahay waa u dhaafaya haddii kalena dalaaq waa inuu ku dhawaaqo gabadha u furo nacam alilaahu xaraam marka kaas waxaan waa marka saddex afarta bilood iyo waxsaasa laakin haddii bil iyo ay tahay waxba dhib maleh nabiga aleyh salaatu wasalaam haweenkiisu ka dhaartay bilkaamila waa kii musharbada uu iska fuulay rasuulka sala allah alay markay yar dhibeen masuuf iyo waxy weydiiyeen alilaahu xaraam wahuwa an yaxlifa zawju inuu ninku dhaartay bilaahi tacaala alluu ku dhaartay aw bialaaqi inay furan tahay buu ku dhaartay oo yani dalaaq baa ku dhaartay macna ma waxaa loola jeedaa aw bialaaqi waan ku furi buu yidhi haddaaban kuu imaado inaanan ku imaanaynin saddex bilood afar biloodba ayaan kugu furaya haddii aan kasoo hormaro ayuu yidhi aw bilcidqi xorayn addoonkaygaaba xora ayuu yidhi haddaan saddex bilood kusoo dhawaado ama afar bilood aw biltizaami sawmin soom buu isku laazimiyey waa nadar oo kale soom baaba korkeega haddaan kuu imaaduu yidhi aw salaatin salaad buu isku laazimiyey oo intaas salaadood baan tukani aw bigayri dalika waxaa waxaan ahayn buu ku dhaartay yamiinan dhaar yamnacu ljimaaca jimaacii uu gabadha kaga mancinaayo uu ku diidaayo filfarji uu ka jimaaco akhara wax ka badan buuna ku dhaartay min arbacati ashhur afar bilood ka badan marka ku dhaarto wey markaa xukunki u arintaas ninkii u khiyaarkiisi unan ku socon karin ee maxkamadda la keenayo oo gabadha awood yeelanayso intaa ka horeysa way iska sabraysaa way ninkan xaq buu lehay fa xalafa kadalika saara muuniyan sidaa hadduu ku dhaarto ninku oo uu ilaahay ku dhaarto afar bilood inuun ugalboonayn ama uu cidqi iyo dalaaqi wax ku xidho wuxuu noqonayaa ninkii muuniyan buu noqon mid dhaartay iilihii qur-aanka uu sheegay buu soo galay marka liladiina yuuluuna min nisaahim ayuu soo gelayaa muddada iyadaa naam waxaa la ogaaday bal afartaa bilood jibili iyo dabeec ahaan gabadhu inaynan intaas ka badan sii sabri karin ah, xishood iyo waxay reebay waa gaar oo gabdhahu kala xishood badan yihin laakiin afartaa bilood waxay ka dambeeya waxaa qaba ilooda gabadhu faidaa xalafa kadalika saara muuliyan fatudrabu lahu mudatu arbacati ashhur afar bilood muddadaasaa loo xiraya loo loo gamidaya loo xisaabaya oo loo qadari afar bilood sug baa laleeyahy faida inqadad afartii bilood markay tagto oo walam yujaamic fiiha gabadhii uuna u galmoonin oo u imaanin walaa maanica ah, wax kan manciyan uusan jirin min jihati ayada aggeeda ayada xaggeeda kama imaanin ah, eh, mxua ah, manciga afartii bilo waa buu iskeenay gabadhii cilaaba ku qumtayba ayadiibaa marka xaggeedibu ka imaaday wax marka maanica hadduusan jirin gabadhina unan jimaacin falahaa waxay leedahay bacda almudati caqaba lmudda muddadaas gadaasheeda an tudaalibahu inay dalabto ima bialaaqi inuu furo oo bilwati inuu u galmoodo labadaasi xaqu leedahay ninkan ama nin hay noqdo ama haddii kale ha isii daayo madaxayga ha dhigo ayay xaq u leedahay afar bilood wax ka dambeeya idaa lam yakun bihi maanicun isaguna ah, oo bilwadi bay leedahay wadiga la imaad idaa lam yakun bihi maanic hadduuna maanic asagana ku qumin yamnacu ka reeba min alwadi wadiga ka reeba fain jaamaca hadduu jimaaco o galmoodo fadaaka sidii la rabay weeyaanoo xukunkii markaasi furitaankii lagu hadidayey meesha waa ka baxay oo iilihiina waa ka baxay wa ilaa haddii uu u galmoon waayo maanicna uuna jirin dallaqa caleyhi alxaakimu alaqa aleyhi alxaakimu xaakimkaa ku dul furaya xaakimkii ayaa furi wuxuu leeyahay ma gabadha ma furaysa mise ma furaysa ma furayo yiri hal dalqad bay kaaga furantahay bu leyahy soco marka wa waa kia soo maray mukhtaarka marka laga hadlay dalaq wa inu yahay qof mukhtaara bixaqin ikrah bigayri xaqinta waa kii soo maray marka hadda waa lagu khasbay lakin xaq weeyaan khasabkan leanna waxa wey waa tacasuf isticmaal اxaqi calىa xisaabi اlaakhariina bay dhahaan inaad adiga xaqaada aad ku dheganaato adoo laakiin qof kale dhibaato u geynayo lama ogolo tacasuf baa layihahda wamataa xalafa mar allaala markuu dhaarto calaa arbacati ashhurin afar bilood markuu ku dhaarto famaa duunaha wixii ka hooseeya afar bilood ma dhaafinine afar bilood baan ugalmoonayni bu yidhi ama wax ka yar aw kaana zawju zawjki wuxuu noqday caniinan ciniinan buu noqday ciniin buu noqday hadduu afar bilood ka badan yira waaba ciniin waxba maayo aw majbuuban waa mid la gooyayoo xubintii baaba go-anba wax lala soo noqda lama hayo falaysa bimuulin maaha laysa maaha muuliyan maaha labada waa arg labadaba waa dhusqo way jiraan marka mid dhaartay mooho afar bilood kadib lasoo qaban maayo lasoo joojin maayo maxaa yeelay waxba ma waa ciniin majbuub cilada xaggiisa kuqontay kolley waxba laga heli maayo laakiin baab kale ay markaa baabu fasku nikaax bay geli baabu fasku nikax dalaaq markaa meesha ma yaalo alcuyuubu fi lankixa ayay gelaysaa aan soo maray inay jiraan cuyuub raggii iyo haweenku ay mushtara ku yihiin qaar ragga khaas ku ah iyo qaar gabdhaha khaas ku ah oo labada qof isku kala tegi karan kala fasakan karaan faslu fi hihaari hihaarkii buu ku saabsan yihi waa inuu yihahdo anta calaya kadahri umi hooyadayba iga tahay dalaaq buu ahaan jiray jaahiliyadii qabla alislaam bidaayadii islamkana sidaasuu ahaa ilaa ay soo degtay marka suurat mujaadala o ay soo degtay gabadha nabiga la dooday alayhi salaatu wasalaam uu qabay aws ibnu eh, samit uu qabay khawla binti facla bala dhihi jiray ayaa markaa ninkeediibaa wuxuu yiri anta caleyka dahri ummi dalaaqun buu lahaa way calaacashay nabiga alayh salam bay hoos ola hadashay waxay tahay arrinta way nagu culus tahay bal wax noo raadi kadib deen aayadihii baa soo degay waxaan inuu dalaaq baan ahayn oo munkaran min alqowli wazuuran u yahay war been ah iyo munkar waxba ka jira inuu yahay ha hooyadaana ma hooyadaa midda ku dhashay wey ayaa la yidhi islaantayda hooyaday baa iga tahay inaad tiraahdo wax ka jira male se hooyadaa kaaga noqonaysa hooyadaa midda ku dhashay weeyaane tan waaba kuu dhaxday marka dalaaq ma laakiin hadduu ninki uu hadalkaa ku dhawaaqo inuu gabadhi kusoo noqdo oo uu reeraystana uu rabo min qabli an yatamaasaba waxaa la rabaa inuu kafaaradan muqaladada soo socota inuu bixiyo intuuna taabanin ayuu kafaaro bixin hadduu de dalaaq raaciyo oo hore usii dirana sidaasi kaga tagta waxna laguma laha adhihaaru sharcan dhihaarku sharci ahaan marka la qeexayo iyo mafhuumkiisa iyo tacriifkiisu huwa waxaa la dhahaa dhihaar an yushabiha الزawju imra'atahu inuu zawjku ku shabaho xaaskiisii u qabeeyey xalaasha u ahaa oo uu la macaamilayo bidahri umi hooyadii dhabarkeeda iyo wakayriha hooyada keyrkeeda min maxaarimihi ah maxaarimtiisi kale walaasha iga tahay eedayba iga tahay marataba iga tahay gabadhayba iga tahay maxaarimtiisii buu xaaskiisi ku shabahay ama mase bicudwi xubina min acdaaya xubnaheeda kamiduu ku shabahay gacanta hooyada luguda hooyada fayaquulu anti anta calaya ka dahri umi ayuu dhabarkiiba ku shabahay aw ka farjiha aw ka yadiha gacantayda iyo waxaasu sheegay nacam taasa waxaa la yidhahdaa dhihaar fa qaala dalika hadalkaa hadduu ku dhawaaqo ku hadlo waa hadal munkaro xun oo xaaraan oon banaanayn hadduusa sameeyo isagana dhibaato weyn baa gaarayso kafaaro culus baa laga rabaa fa qaala dalika hadalkaa hadduu ku hadlo wawujida alcawdu la helana soo noqot oo ninkii gabadhi waa si haystaayoo ma furin oo waa gacantiisa kusii jirtaa marka waa ku noqday soo maartid lkafaaratu kafaara ku laazimi ويxrم waطha inuu جimاcana waa kaxaaraan xatىa yukafira ilaa u ka kafaaro guto min qabl an yatamasaadi weeyaan ilaa u gabadhii uu kafaarada horta bixiyo ma taaban karo wاlcawdu cawd waxaa weeyaan nacam ثuma yacuuduuna lima qaaludi buu fasiraya wاlcawdu huwa an yumsika waa inuu haysto bacda dhihaar markuu dhihaarkaa ku dhawaaqay o anta alaya kadahri anti calaya kadahri umi u yiri yu bacda dhihaar wuxuu sii haystay zamana zaman buu sii haystay yumkinu u suura gelin an yaquula fiiha inuu yihahdo anti طaaliq inuu furo muddo ay u suuragal tahay ayuu sii haystay walam yaqul daarina ma dhina muna furin muddo uu furi karay buu sii haystay mana furin waxay ka dhigan tahay macnaha marka inuu gabadhi haysto nacam uma yacuuduuna lima qaal walam yaqul muna dhin fain caqaba dihaara hadduu dihaarkii uu ku dihaaray gabadha hooyada baad tahay uu yidhi hadduu la cirbiyo oo ka dabageysta markiiba bialaaqi furiin oo furiinkii u raaciyo duliqat gabadhi waa la furay way furantay ah, walaa kafaarata aleyh asana kafaara laguma laha hadduu intuu yia hooyada tahay raaciyo meesha lagu kala teg inuu soo soo ceshado wey marka kafaarada fulayso wlkafaaratu haddaba kafaarada maxay tahay kafaarada culus kafaarooyinka u waaweyn bay kamid tahay hiya cidqu raqabatin adoon inuu xoreeyo wey mamluuko oo lalahaa muuminatan alla rumayso oo saliima ka nabad gashay min alcuyuub alati ceebaha tadururu bilcamali shaqada dhibaysa oo ayna ku shaqaysan karin aw bilkasab walkasab iyo kasabka shaqada iyo waxqabadka ceeb aan waxba yeelayni waa inayna qabin ceeb waa yeeleysa adi qabto adi qabto lama ogolo in saliima ay tahay waxay ka nabad gashay min alcuyuub almuahira ceebaha wax saamaynta leh fain lam yajid hadduunan helin adoon uu xoreeyo xooli buu u waayey ayadiina maba joogto gacanba laguma hayaba fa siyaamu shahrayn laba bilood oo mutataabicayna xiriidha ayuu soomaya maalin uunan afuraynin hal maalin oo afura lama ogolo wax sharcigaba uu de u baneeyey waa gaar marad baa ku dhaco waa jiraday jiraa ku dhacday junuun baa ku dhacay oo waashay ciiday kasoo gashay maalmihii ciidaha ee muxaramkaabay kasoo gashay waxaa sharcigaa wata sharcigaa wata oo arrimahaas sidiisa u diiday laakiin laba bilood oo wax maanica uusan jirin ayaa la rabaa inuu haddina inuu isku xidhiiy fain lam yastadic hadduuna karin soonkiiba fa idcaamu sitiina miskiina lixdan miskiin yuquudin ah, wakulu miskiini wayudcimu kulu miski waa quudinayaa kula miskiin wuxuu siinayaa mudda mid buu siinayaa min quuti lbaladi beledka uu markaa joogo cuntada quutulkhaalibkee laga cunay dadku ay xiiseeyaan cuntadaas ayuu miskiin walbaba hal mud ah ayuu ka siinaya mudkuna waa arbacatu waa rubcu saac rubcu saac baa mud la dhahaa saacii labada kiilo iyo barkaha yaad afar u qaybin saacii labada kiilo iyo barkaha afar baad uqaybin meesha afaraad baad siin miskiin walba mud xabban xubuub buu siinaya wax xubuubaho buunsho kas uu ka heli karo oo uu maaragtay eh, mudo ka heli karo jariir ka heli karo siyaaro badan caburahaan u cuni karo ayaa la rabaa w hal nooca un bas lama rabo budad ila hal nooc may ka noqona xaban xubuub biniyati niyana waa inu waa camal iyo amar ilaahay uu amray oo uu fulinayo wa inama alacmaalu biniyat marka amaashuna niyay u baahan tahay marka waa inuu niyo la imaado wallahu aclam bilah tawfiq sala allah wasalam